رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم والعافية وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة intaa waxyaabood ayaa baabka looga hadlayaa qanaaco waxaa la yidhaahdaa qofka wuxuu ilaahay siiyey inuu ku qanaaco qaato ilaahayna ka edsheeganin subxaana wa tacaala ha yaraada ha badnaada wixii ilaahay ku siiyey qanaaco ku qaado cafaafnimada ama cifaafkuna waa dhowrsanaanta qofku inuu isdhowro nolosha iyo maciishadda markaa dhexdhexaad laga dhigto waalinfaaq iyo waxbixinta mar allaala marka aada noloshaada xaggeeda quraacdii qadadii labiskii inaad tasaruf samaynin wax fara badan oo xadgudub ah inaadan samaynin iyo mar allaala markaad wax bixinayso gacantaada yaynan wada furnaanin yaynana wada laabnaanin wadami su'aal waxaa loola jeedaa tuugsigu inuu xun yahay su'aasha iyo waxweydiisiga foolxumadeeda ama in la demmiyo markaa laysku caayay min hayri daruura haddaysan daruuro keenin qofku hadday dhibaatadu ka badato meel uu wax ka keenana uu waayo ilaa saddex wakhti yaa qofka loo ogol yahay inuu wax weydiisan karo intaba way noo imaan doontaa qaala allahu tacaala ilaahuu yidhi wamaa min daabbatin daabba ma jirto daabba tukubaysaaye ma jirta buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala min daab oo fi lardi arlada ku sugan arlada ku sugan ma jirta ilaa cala allaahi risquha ilaahay ayaa risqigeeda haya subxaana wa tacaala ilaahay ayaa risqigeeda haya oo dushiisa ahaatay wa qaala tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi lilfuqaraa'i jaahil jaahilku wuxuu u malaynayaa akhniyaa'a dad taajira ah min atacafufi dhowrsanaanta darteed waa dad dhowrsan oon tuugsanin waa dad dhowrsan oo aan wax weydiisanin sidaa darteed tacafufka ay ku sugan yihiin iyo istawritaanka ay isdhowreen darteed ayaa ninka jilka ah wuxuu u malaynayaa dad taajiriin markaa ah min altacafufi dhowrsanaanta darteed tacrifuhum waxaad ku aqoonsanaysaa bisiimaahum calaamaadkooda dad baajiro aan waxba haysanin dad baa jira aad iyo aad u liitaa haddana aan dadka waxba weydiisanayn haddana aan laga fahmaynin haddana loo maleeya dad aqniyo ah oo markaa taajiro ah tacarifuhum waxaad ku aqoonsanaysaa bisiimaahum calaamaadkooda laa yas'aluuna annaasa dadkana weydiisan maayaan ilxaafan ku celcelin ilxaafiyo ku xeeldheeraasho dadka u su'aalan maayaan oo u weydiisan maayaan wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi waaladiina kuwa waayo cibaaduraxmaan idaa anfaquu markay wax bixinayaanna lam yusrifuu aan israafin walam yaqturuu aanana gabood falin wa kaana bayna dalika qawaama israafkii ikhtaarkay u dhaxeeyaan israafkana waa inay daadaadiyaanay xadgudbaan iqtaarkana waa inay celiyaan labadii ma aha dhexdhexaad bay markaa ku jiraan wa kaana wuxuu ahaaday bayna daalika kaabeynkiisa qawaaman kuwa markaa u taagan oo ku socda wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wamaa khalaqtu ljinna jinka ma abuurin iyo wal-insa insigaba ilaa liyacbuduunii inay caabudaan maahan ilaa liyacbuduunii ay ilaa liyuwaxiduunii baa loola jeedaa inay ii waxideen oo ay towxiidka ii gooni yeelaan maa uriid ka dooni maaya minhum xaggooda min risqi wax risqi iyo raashin ah wamaa uriid dooni maaya mana rabo an yutcimuun inay iquudiyaan risqiga waxaa loola jeedaa waa waxa caafimaadka ah owlaadda ah xoolaha ah waxaasoo dhan risqi laysla yidhaahdaa xataa roobka risqi baa lagu magacaabaa tacaamkana waa cuntada la bisleeye markaa la cunaayo can abi hurayrata radia allahu canhu can ilnabiy nebiga xaggiisa waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi nebiga laysa alghina taajirnimadu ma aha can kahrati alcaradi xoolaha faraha badan hebel waa taajir haddaad maqasho lacag badan buu leeyahay macnaha ma aha walaakina alhina taajirnimadu ghina nafs waa nafsa taajirnimadeeda waa inay marka hore naftu ay qanacdaa taajirna ay noqotaa imisaa lacag fara badan leh haddana aan weli qanacsanayn qofbaa wax yar iska qaataa inkiisa iyo mushaharkiisu wax yar yahay naftiisuna ay ku qanacsan tahay kaasaa taajir ah naftu waa inay qanacdaa marka hore naftu waa inay qanaacad haysataa marka hore muttafaqun calayh alcaradu bifatxi alcayni waalraa huwa almaal baa la yidhaahdaa taajirnimadu ma aha carabka iyo maalka faraha badan maalka faraha badan ma aha walaakina alghinaa hinada dhabta ah ee xaqiiqda ah waa hina nafs xoolaha faraha badan laftigoodu waa taajirnimo laakiin taajirnimadii xaqiiqda ah ma aha wacan cabdullaahi bni camr radia allaahu canhuma ana rasuula allahi rasuulkii ilaahay sal allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi qad aflaxa wuu liibaanay man aslama qofkii islaamay qofkii islaamna la erlay kafaafan quud maalmeed kafaafka waxaa loola jeedaa wax adiga kugu filan wixii maalintaa aad cuni lahayd waqannacahu allaahu ilaahayna ku qaneeca siiyey kuna qanacsan bimaa aataahu wuxuu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala ilaahay maka eed sheeganaya subxaana wa tacaala wuu ku qanacsan yahay wixii ilaahay siiyey rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wax ka maqan ma laha qofka inta islaama ilaahay islaamnimo ku arsuqoon dibi caabuday sanad caabuday qabri caabudayni wuxuu cuni lahaa maalintaana ilaahay guriga u dhigay ta kalena ku qanacsan aan tuuganimo iyo waxyaabo kale iyo wax kale aan aadaynin ilaahayna aan ka edsheeganayn subxaana wa tacaala rawaahu muslim wacan xakiim bin xisaam qaala sa'altu ilaahay ayaan su'aashay buu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxbuu weydiistay fa actaanii wuu i siiyey uma sa'altuhu haddana waan su'aashay fa actaanii haddana waa i siiyey uma sa'altuhu ilan baasha haddaad ku barato shaqay kuu noqonaysaa marka dambe waxaan maqli jirna dadka tuugsado gobol ka mid ah geel iyo lo' i argay lahaayeen saa darteed wuu dawarsanayaa xoolo meel uu dhiga ma laha mar allaalo marka inta uu soo tuugsado wax uu soo helo qaar baa bangiga dhigan jiray ka bacdi subxi haddana meeshuu ka soo bilaaba marka baashuu dhibkeeday leedahay haddii mar hawl ay kuu noqoto aadna barato mashaakilkeeday leedahay fiiri ninkan sa'altu rasuula allah baan weydiistay fa acaani waa isiiyey uma sa'altuhu haddana waan su'aashay fa actaanii wuu isiiyey diiqsi badana nebiga uma sa'altuhu fa acطaanii haddana wuu isiiyey ilaa ay dhammaadeen wixii nebiga agtiisa ahaa riwaayadaha qaar baa ku daray ilaa wixii nebiga agtiisa ahaa ay dhammaadeen uma kadib darsi buu siiyey rasuulka wuu tababaray uma bacdi qaala wuxuu yidhi nebiga yaa xakiimu xakiimow idan saddex mar buu wax weydiistay inay ka badan tahay waa suuragal xakiimow ina haada almaala maalkan ee kan ah khadirun waa mid cagaaran xulwun waa xalwad waa macaan xoolahan aad u jeedaan waa balaayo waa cagaaro waa doog cagaarka indhaha jecel waa xalwo way macaan yihiin macaankana carabkaa jecel waxaad ku fahmi kartaa xoolaha dhibkooda haddii adoo socdaa ama gabadha idoo dahab xiran tuug usoo baxo ama qof qofkaasoo lacag badan wata tuug usoo baxo margiilna kadib qaaya macnaha maxay u dhigan tahay anoo nool maba qaadaysidba sidaa darteed baa mar allaala marka waxbixinta iyo dagaalka laga hadlaayo ilaah wuxuu horumariyaa maalka maalka iyo nafsadda maxaa la hormariyaa wajaahiduu biamwaalikum waskum maalka iyo nafta maalkaa la horumariyaa sababta waxay tahay maalka dadku way jecel yihiin wainahu lixubbi alkhayri la shadiid insaanka xoolo jacaylku wuu ku daran yahay marka qofkii wixii sii bixiyey naftiisa waa u rakhiis inuu bixiyo waad u jeedaa mar allaala markii mtaqaanaa dad waxdhaca iyo shufta iyo kuwa jidka dadka u galay ku soo baxaan wuu isku dejinayaa qofka wuu qabanayaa balnu iska sii daaya hala daayey beri wuu shaqaysanayaa ma jirto way kulul yihiin xooluhu way macaan yihiin waana cagaar sida rasuulku tilmaamay sal allah calay wasalam faman akhadahu qofkii ku qaasa wati nafsin naf dejinteeda dhibaata haysatay ee naf inuu ku dejiyo dhibaato haysatay buu u qaatuu u tuugsaday buurika lahu fiihi waa loo barakaynayaa waa laguu barakayn waman akhadahu qofkii ku qaata biishraafi nafsin naf hanqaltaageeda waa damac nafeed damac naf ku jirto beri wax kororso beri wax siyaado tuugsu shaqo ka dhigtaa lam yubaarak lahu fiihi loo barakayn maayo kaa xoolaha waxa uu qaatay ma loo barakaynaayo wa kaana wuxuuna ahaanayaa kaladii ya'kulu midka cunaaya oo kale walaa yashbacu oo aan dhargaynin ku cunaaya weelka gadaal ka doleeda wax ku shubal adig waa cunaa mana dhargahay saasuu markaa la mid yahay wakaana kaladii yakul walaa yashbac oo culya gacanta khayrun way ka khayr badan tahay min alyadi suflaa gacanta hoose darsi buu rasuulku siiyey sal alla alay wasalam darsi ayuu xakiim nebigu siiyey laakiin intuusan darsi ugu siinin kama celinin wuu toogsaday wuu siiyey wuu weydiistay wuu siiyey markay dhammaadeen wixii agtiisa ahaaday yuu nebigu darsi siiyey sala allah alay wasalam gacanta koraa khayr badan tan hoostaa khayr yar macnaha saasaa looga jeedaa dadka tuugsan jiray ee haddana eh, aad iyo aad isaga cilmiga badnaa waxay samayn jireen markay ku tuugsadaan oo aada wax siinayso gacantiisuu kor marin jiray marka gacantiisa yuu kor marina asaa qaadanaan ujeeda gacantii koru marina marka gacantaadii wax dhiibaysay yaa hoostaada saasuu u qaadi jiray markaasuu dhihi jiray walyadu lculyaa khayru min yadi sufla waa dadka siyaarooyinka aruuriya yaa u badnaan jiray gacanta koraa ka khayr badan gacanta hoose ama kor mari ama geeska keen ta qaadataa waa gacanta hoose xadiid baa noo imaan doonaa tan gacanta hoose waa tan qaadataa gacanta ee sarani waa midda bixisaa ama hoos hala mariyo ama kor hala mariyo macnuhu waa sidaa walyaddu alculya khayrun min alyaddi sufla qaala xakiim wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahay waaladii macbuudkii bacafaka bilxaqi xaqnimo kugu soo bixiyaan ku dhaartaye laa arsa'u ka nusqaamin maayo axadan axad bacdaka adi gadaashaa shay-an shay ka nusqaamin maayo xataa ufaariqa addunyaa ilaa adduunka aan ka tago asagana wuxuu ballan ku qaaday darsigii ilaahay siiyey nebigu uu siiyey inuu qaatou ku dhaqmo saacaddan laga bilaabo buu yidhi hadalkan aad aan wax ka nusqaan ama aan ka qaadanayo ma jiro fa kaana abuu bakar wuxuu ahaa radia allaahu canhu waa markii nebigu dhintay kadib abuubakarna hoggaamintii qabtay yadcuu mid u yeera xakiiman xakiim ayuu ugu cijiray liyuctiyahu inuu siiyo cata wixii calaf ahaa iyo wixii asaga uu lahaa inuu markaas siiyo fayadaa wuu diidi jiray an yaqbala minhu shay inuu shay ka aqbalo war xakiimow kaale xoolahaaga qaado war xakiimow baytulmaalka waxaad ku leedahay kaale qaado wuu diidi jiray uma kadib ina cumara radia allaahu canhu abuubakar baa dhintay shil muusan qof ka nusqaaminin abuu bakar markuu dhintay cumar baa qabsaday dacaahu xakiim buu u yeeray liyuctiyahu inuu siiyo xaqii uu lahaa iskada wuxuu tugsaday ma aha waa wixii asaga xaq uu ku lahaa baytulmaalka fa abaa wuu diiday xakiim inuu aqbala ama uu qaato wuu diiday xakiim fa qaala cumar wuxuu yidhi yaa macshara almuslimiin war muslimiintiiyey ushhidukum waxaan markhaati idin gelinayaa oon markhaati idinkaga dhigaa calaa xakiim annii anigu acradu inaan u bandhigay acridu calayhi korkiisa xaqahu xaqiisa alladii kaasoo qasamahu allaahu lahu ilaahay uu uga qaybiyey uuna qayb uga siiyey fii haada alfay xoolaha fayga ah oo faya'baa uu dido markhaati iiga noqda an ya'khudahu inuu qaato falam yarza kama nusqaaminin xakiim axadan min annaas qof dadka ka mid ah bacda alnabiyi sala allah calayh wasalam nebiga ka gadaal xataa tuwafiya ilaa la qabsaday allahu akbar wuu ka dhabeeyey ilaa uu ka dhintay wax uu ka nusqaamiyey qof uu ka qaatay ma jirin baa layidhi waxba kama nusqaamiyey waxay riwaayaduhu qaar tilmaamaan faraska markuu raaco haddii jeedalka iyo karbaashka uu farasku ku tumaayo uu dhulka uga dhaco qofna iisoo qaba ma dhihi jirin waa soo dega asagaa soo qaadanaya meeshii ayuu faraska ka sii wadana asagoo diidan ballantuu nebigu ka qaaday inuu ka baxo saasuu markaa ahaa maantana waa noo bal anaga dadayba xirfad ku tahay xirfad buu noqday dawarsiga xataa tuwafiya muttafaqun calayhi wuxuu noo fasirayaa xarfaha ad adag yarza biraa uma zaa yarza waxaa la akhriyaa raa iyo zaa uma hamza kadibna hamza ay lam ya'khud ma ka qaadanin waaye min axadin axad shay-an waxba wa aslu arrusi rusi kelimada asalkeeda annuqsaanu nuqsaantaa la yidhaahdaa qofku wax ka nusqaamiyey markaa ma jirin wa ay lam yanqus axadan qofna kama nusqaaminin shay-an bilahdi minhu qaadasho uu xaggiisa ka qaatay wa ishraafu nafsi tatallucuhaa hanqaltaaggaa loola jeedaa waana isku taataabtay isku dheerayso say wax u hesho iyo wa damacuhaa bishay shay inay damacdo wasakhaawatu nnafsi iyo cadmu lishraafi hanqaltaag la'aan baa la yidhaahdaa ilaa shayin shay loo hanqaltaago iyo watamaci fiihi damac la'aan waayo macnaha iyo watamaci fiihi damac la'aan waayo macnaha walmubaalaati iyo ku xeeldheeraashadihisheega in la helo iyo washarahi iyo washari taasaa markaa loola jeedaa wa can abi burdata can abi muusa alashcari qaala wuxuu yidhi abi muuse kharajnaa waan baxnay maca rasuuli illaah rasuulka micigiisii la jirkiisaanu baxnay fii khazaatin duulaan ayaa nebiga u raacnay wa naxnu anaguna sittatun ahayo lixdayadaba waxaa naga dhaxeeyey hadrati Eh, nactaqibuhu waan isku badbedelaynay lixdiinaa reer ashxariyiin ah hal geel baa naga dhaxeeyey baciir kaasaan isku bedelaynay qofaa raacaya ilaa wuxuu la soconayaa dhowr kilomitir wuu ka degayaa kii kale haddana raacaya ilaa dhowr buu soconayaa waan isku bedelaynay fa naqibat waxaa daatay aqdaamuna gondaheena aqdaamuna gondaheena fanaqibat aqdaamunaa wuxuu ula jeedaa waxaa jilcay oo khafiifay oo diirkii qubkii ka dhacay aqdaamteennii lugaheena wa naqibat qadamii gomadaydiina saasoo kale way jilcday ayagana ile markaad cabbaar socoto dhulkana laguhu wa adfaarii cijiyaalkayga cijiyaalkaygiina way soo qubteen fa kunnaa waxaanu ahayn nalufu kuwa ku duuduuba calaa arjulinaa lugaheena waxaan ku duuduubi jirnay alqiraqa calal marooyinkan yaryarkaee calalka la yidhaahdo yaanu ku duubaynay fa summiyad waxaa lagu magacaabay qaswata daati riqaac dagaalkii daati riqaac riqaac muxuu ahaa wuxuu ahaa wuxuu ahaa kii hadda aanu soo tilmaamnay fa kunna nanfacu jirna alqiraq riqaac calalaha dagaalkii waxaa loo bixiyey daata riqaac limaa kunna wixii aan ahayn sababteedaa loogu bixiyey nacsi arjulinaa lugaheena min alqiraqi calalooyinka maryihii aan ku xirxirnay sababteeda yaa loogu magac daray duulaanka saasaa loogu magac daray qaala abuu burdata wuxuu yidhi faxadata wuxuu ka sheekeeyey abuu muusa bi hada alxadiidi xadiidka xadiidkan ayuu xusay uma kariha wuu nacay daalika arrintaa macnaha inuu sheego ayuu markaa nacay wa qaala wuxuu yidhi maa kuntu ma ahayn asnacu mid sameeya bian adkurahu inaan sheego inaan sheego uma samayn arrintaa qaala wuxuu yidhi kaannahu kariha waxaad moodaa inuu nacay an yakuuna shay-an shay inuu ahaado oo min camalihi camalkiisii wanaagsan ka mid ahaa afshahu mid faafa miday dadku ogaadaan inuu noqdo taasuu markaa diidaayay camalka xataa way qarsan jireen ka fiican way qarsan jireen kan xun iska badaaya sidaa darteed bay intaa waxay ka cararayaan suncad iyo riyaa iyo wax lamida inay noqoto mutafaqun calayh wa can camr ibni taql wa can abi camr eh, ibnu taqlid waa bifatxi taa ta'da oo la kordhigo almuhanaat fowq oo kor laga laga dhibceeyey wa iskaani lqaym qaynkana la sakniyo waa tagd macnaha la reebo waay almucjamati dhibi ayadoo leh wa kasri laami laantana la kasriyoo la hoos dhigo anna ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam utiya waxaa loo keenay bimaalin xoolo aw sadyin ama qafaan nebigaa waxaa maalin loo keenay xoolo haniimo ah ama qafaal laga soo qafaalay gaaladii faqasamahu wuu qaybiyey rasuulka sala allahu calayh wasalam fa acطaa rijaalan ragna wuu siiyey wa taraka rijaalan ragna wuu ka tegay dad buu wax siiyey nebiga sala allahu calayh wasalam kuwo kalena waa uu ka tegay bismillah ragna wuu siiyey ragna markaa wuu ka tegay fa acطaa rijaala rag ayuu siiyey wa taraka rijaalan ragna wa uu ka tegay rasuulka sala allahu calayh wasalam fa fabalagahu waxaa ka soo gaaray ana aladiina kubii taraka uu ka tegay catabuu inay canaanteen rasuulka allahu akbar xooluha dhibaato maanta haddii inta toban kun laguu dhigo lagu dhoo dadkaa u qaybi nabad ugaa soo bixi maysid an intaasu isiiye guur kaas uu u badiyey kaa dadkiisii kan asagoo xigaa kan saan waa dhibaato bani aadam nebigiibay wax ka sheegayaan sal alla calah wasalam rag ayuu ka tegay ragna rasuulka waxaa soo gaaray sala allahu calayhi wasalam kii kuwii uu ka tegey inay canaanteen inay cataabeen oo ay rasuulka wax ka sheegeen sala allahu calayhi wasalam faxamida allaha ilaahay ayuu mahdiyey uma afnaa wuu ammaanay calayhi cala allah uma kadib qaala wuxuu dhahay nebiga amaa bacdun intaa kadib fawallaahi ilaahay ayaan ku dhaartee innii anigu la ucqii alrajula nin baan siinayaa wa adacu arajula midna waan ka tegaya midna waan siinayaa midna waa ka tega waaladii adacu midkii aan ka tegay oo aan xoolaha siinin ay uctii aan siiyey way miisaanka wax la cajiib leh ninkan uu wax siiyey rasuulka soma wuxuu leeyahay midkan aan siiyey maaan jeclahay inaan u siiyey kii aan siinin ayaan ka jeclay walaakinii laakiinse innamaa ucti waxaan u siinayaa aqwaaman qowmyaalo limaa cara wixii aan ku arkay fii quluubin qulubtooda oo min aljazaci waalhalaci waa isku macno argagax ah qalbigooda argagax ah ma fadhiya qalbigooda marka waxaan rabaa shilimaadka inaan qalbigooda ku dejiyo kuna qalbigiisa iimaanka buuxa haddii la siiy haddaan la siin waa isku mid shiil haddaad siisii haddaadan siin waa isku mid malaayiin haddaad siisii haddaadan siin waa isku mid waayo iimaanka ilaahay ee qalbigiisa ku jira yaa buuxa marka midkan aan siiyey ayaan ka jeclahay kii aan siinin sababtu waxay tahay kuwan waxaan u siiyey wixii qalbiyaalkooda aan ku arkay oo min alcayni ilaa maa jacala allaahu wixii ilaahay uu yeelay fii quluubihim qalbiyaalkooda oo min alghinaa taajirnimo iyo walkhayri ah waatan soo tilmaamay qalbiguu taajir ka yahay laabtiisaaba qanacsanba asaga xoolo iyo wixiisa hanqaltaag ma ahee see ilaahay jannadiisa ku heshaa buu raadinayaa midkaanna saasuu u soo fiirinoo haddaan la siin salaaduuba ka tegayaaba haddaan la siinin diintuuba ka tegayaaba haddaan la siin khayrkii wanaagga maba samaynaayo saa darteed qoladan aanan siinin waxaan u tala saaranayaa waxa waxaa qalbiyaalkooda ilaahay yeelay oo min alqinaa hodannimo iyo walkhayrka minhum waxaa ka mida ragga camr bin taqliba waa ninka xadiidka warinaya qaala camar ibni taqlib wuxuu yidhi fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartayo maa uxibu ma jecli anna lii inatii rasuulkaa hadalkiisa xumra nacami geelakiisa gudguduudan rawaahu lbukhaariy hadduu bilaabayba hadalkaa nebiga i yiri qalbigooda waxa ku jiraan u tala saaranayaa hadalkaasaaba wax meel aan u dhiga jirinba wuxuu igala qiimo badan yahay geel gudguduudan in lay siiyo alhalacu huwa ashaddu aljazaci waa argagaxa daran baa la yidhaahdaa waqiila adajarna waa la yidhaahdaa waa halac iyo iyo mutaqaanaa waxa qalbigooda ku sugan oo halaca iyo jazaca jazac waa argagax halacana waa argagaxa kiisa markaa ugu daran can xakiim bin xisaan ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi alyaddu lculya gacanta sare khayrun way ka khayr badan tahay min alyaddi siflaa gacanta hoose wabdac ka bilow waxbixinta biman tacuul dadka masaariiftooda korkaaga ay tahay waxbixinta ku bilow wa khayru sadaqati sadaqa waxaa u khayr badan can dahri qina taajirnimo dhabarkeeda wixii ka yimaada macnaha wixii adiga aad ka kaaftoontood qani ka tahay inaad bixiso ilmahaagoo wax u baahan bannaankaan u bixina haddaad dhahdo sadaqo khayr badan ma aha waman yastacfif qofkii isilaaliya qofkii is ilaaliya yucifuhu allaahu ilaahay baa ilaaliya waman yastaqni qofkii iska kaafiya oo tuubsiga dadka ka kaaftoomana yuqnihi llaahu ilahay baa deeqa subxaana wa wuxuu ku deeqtoomuu ilaahay siiya subxaana wa tacaala ama duca uga dhig waman yastacfif qofkii is-ilaaliya oo dadka horjoogsigoodii wax isiyadoodii iska ilaaliya yucifuhu llah allah ilaaliyo waman yastaqni yuqnihi illaah ilaahay ha kaafsiiya subxaana wa tacaala muttafaqun calayh lafdu albuqaari wa lafdi muslimna aqsar wuu ka gaabnaa kan kaas bukhaari baa iskale laakiin kii muslim wuu gaabnaa wa can abi sufyaan sakri bni xarbin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa tulxifuu ha ku xeel dheeraanina fi lmas'alati tuugsiga mas'alada iyo weydiisiga ha ku xeel ha ku macnaha badanin ha ku celcelinina macnaha fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa yas'alun ima su'aasha axadun axad oo minkum adinka idinka mid ah shay-an shay ima weydiisto oo fa tukhrija lahu aan u bixiyo mas'alatuhu mas'aladiisa wixii uu weydiistay minii xaggayga shay-an ugama bixiyo wa ana lahu kaarihun anna aan una unacayo oo hadday taa dhacdo fa yubaarika lahu loo barakeeyo waxaan siiyey macnaha ma loo barakaynayo ha ku xeel dheeraanina tuugsiga ha ku dheerdheeraanina tuugsiga iyo waxweydiisiga sababtu waxay tahay qof adinka idinka mid ah hadduu wax iweydiisto anoo u nacayana aan siiyo maba loo barakaynayaba rawaah muslim baa xadiidkaa wariyey wacan abi cabdiraxmaan wacan abi cabdiraxmaan cof bin malik alashjaci radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn cinda rasuuli illaah rasuulka ilaahay agtiisa sala allahu calayhi wasalam tiscatu aw amaani aw sabca waxaanu ahayn tisca waa sagaal amaani waa sideed sabca waa toddoba ama toddoba ama sideed ama sagaal baan ahayn fa qaala wuxuu ii yidhi alaa tubaayicuuna miyaadan la mubaayacoonaynin rasuula allahi sal allahu calayh wasalam rasuulka wuxuu noo yidhi nebiga ma la mubaayacoonaysiin fa kunnaa annaguna waxaanu ahayn xadiidii kuwa ku cusub cahd ballanta oo bibaycatin baycada annagoo markaa baayaco la galnay oo baayacada iyo ballanqaadka aan ku cusbayn bay ahayd fa qulnaa waxaanu nidhi qad baayacnaaka yaa rasuula allah waan kula mubaayaconay rasuulkii ilaahay uma kadib qaala wuxuu yidhi oo waxay u maleeyeen inuu ilowsan yahay kadibna wuxuu yidhi alaa tubaayicuuna rasuula allah miyaad la mubaayacuunin rasuulkii allah fabasadnaa markoonkii ila mubaayacuuna maxaan kugula mubaayactannaa qaala wuxuu yidhi calaa an tacbudu allaha inaad ilaahay walaa tushrikuu bihi shay-an waxnana aadan u sharig yeelin waasalawaati alkhamsi salaadaha shanta ahna inaad tukataan wa tutiicuu inaad ateecdaan madaxdeeda inaad madaxdana ateecdaan wa asara kelimatan kelimad buu ku qarsaday nebiga khafiyatan oo qarsoodi ah walaa tas'alu annaasa dadkana ha weydiisanina shay-an waxba waxba ha weydiisan bani aadam bani aadam mar jeclaada faraha laga qaadaxiisa haddaad kari karta ugu darto haddaad awood u leedahay haddii kale faraha kale ah agtiisa waxaad ka tahay dadka dadka ugu sharaftii wanaagga badan adaad faraha kalka qaada wixiisa ma rabtaa bini aadam inuu ku naco waxweydiisiga ku badi ma rabtaa inuu ilaahay ku jeclaado waxweydiisiga ku badi subxaana wa tacaala waxba ha weydiisanin sidaa darteed baa insaanka bini aadamka weli ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qofku jeclaadaa markuu baryaha ku badi haba joojiniya laxda ilbiriqsi albaabkiis uun garaaca taagnow indhaha biyo ka fog dacdacfi muuji daciiftinimo muuji baahi muuji ilah wuu ku jeclaana subxaana wa tacaala laakiin maalintaad ka aamusto ood baryi weyso ood wax weydiisan weyso ilah wuu ku nacaa subxaana wa tacaala bani aadam bacdamay ku jeclaanaya markaad ka aamusto markaad tuugtuugtood iyo weydiisatana wuu ku nacaya maalinta dambe waxaa lagaa inuu ku dhaho ma jooga ma jooga dheh baa imaanaysa heer lagu dhaho ma jooga dheh haddii lagu aad gaarsiiso bani aadamkii dhibkeeday leedahay dhibkeeday leedahay in badan oo idinka idinka mid ah cajalad baa nala hadla markaan soo wacno cajal baa nala hadlaya waa suuragal inuu meesha fadhiyo qofkii waa suuragal qofki inuu agtiisa joogo maxaa kalifaaya marka xaaladda waxaa kalifaaya waxaa kalifaaya isiida badan waxaa kalifaaya mtaqaana tuugsiga badan marka xaaladda waa waa shay aad waad udhib badan fiiri rasuulka sal alla alayh wasalam weliba dhegtuu ugu sheegay waa ku siriyaystay walaa tas'alu annaasa shayan falaqad ra'aytu waan arkay bacda ulaa'ika annafari kooxdaas uu rasuulku la mubaayacooday qayb ka mid ah yasqudu oo ka dhacaya sawtu axadihim midkood jeedalkiisa karbaashkiisa dhulka uga dhacaya famaa yas'alu axadan qof ma weydiinayo yunaawihu iyaha u soo diida iisoo qaba dhihi maayo macnaha qofna waxa weydiiga biaxadikum xakiim inuu wax weydiisanayo maba joojinaayaba subax kasta shaqa dad ay u tahayo way soo baxaan xataa yalqa allah ilaa ilaahay uu kala kulmo tacaala sarreeye walaysa fii wajhihi kaa wax tugsiga badna oo aan joojinin asoo wejigiisa uusan ku aalin muscatu laxmin gobol hilib ah cad hilib ah asoo wejigiisa uusan ku aalin ayuu la kulmayaa ilah subxaana wa tacaala muttafaqun calayh almusca bidammi miin miintoo la godaal wa iskaan za za la reebo mus in la yidhaahdo wa bilcayn almuhmala ceen aan dhibic lahayn alqad ah gobol baan loola jeedaa cad hilib ah wejigiisa kuma yaalo markuu imaado maalinta aakhiro haddaad aragtaan dad wejiga ka fiiqan waa dadkii tuugsiga badnaa maalinta aakhira sababtu waxay tahay mar allaala markuu bini aadamka saa u hor istaagayo subaxda iyo subax walbii galab walba yaa loogu abaalgudayaa qiyaamo in wejiga hilibka laga qaado ee laga fiiqo laba macno waa suuran laga daadina musca laxma cad hiliba asoo soon ku al inuu yimaado qole waxay deen saa lagama wadee hilibkiisa waa leeyahay wejigiisana waa sidaa laakiin wuxuu imaanayaa asagoon dadkiina degi karin oo xishood iyo waxyaabo badan iyo yaxyax markaa ku jira ilan qofka wejigiisa hidib ma saarna mar allaala markuutuu kaa xishoonayo kaa baqaayo uu wejiga markasta hoos fiirinayo taana waa suuragal in markaa loona jeedo say noqoto tuugsigu uu xun yahay laakiin marmar baa la ogol yahay sida ma imaan doonto wa canhu ana rasuul allahi sala allahu calayh wasalam qaal wuxuu yidhi wahwa isagoo cala mimbari mimbar ka saaran gacanta sare ayaa khayr badan gacanta hoose ayaa laga khayr badaya macnuhu waa sidaa macnaha saas ayaa markaa loola jeedaa macnaha sidaasaa laga wadaa wa canhu waa saxaabigii hore wa canhu waa saxaabigii hore ana rasuul allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam naxariistii io nabadgelyo korkiisa ha ahaatee qaala wuxuu yidhi wahwa asagoo cala almimbari mimbar ka saaran wadakara asadaqata sadaqadii waa usugay wasuflaa midda hoose hiya saa'ila waata weydiisataa hadda waxaan soo tilmaanay ka wax qaadanaya kor gacanta ka soo marsiidiya saasuu kor u qaadanaya marka ama kor mari adig ama xelad isticmaal ama jiiro soo geli ama bidixda dhexdeeda ka soo dhex bixi haddaad qaadato oo aad qaadato maskiinaad tahay maskiin maskiin baa taagan tahay macnaha nin tuugsaday un baa tahayba gacantaan kormariye nebigaa dhahay gacanta saraa khayr badan caqligaa socon maayo haddaad wax qaadato gacantaada xirkagii haddaad doontee waxaa tahay gacanta liibatee hoosaysa haddii aad wax bixisana hoos xataa ay wax kasta ka dhiibee waxaad tahay gacanta saaraysaa wa can abi hurayra qaala qaala rasuulu ullah man sa'ala annaasa qofkii dadka weydiista takahuran badsasho asagoo ula jeeda wax badsi buu rabaa takahur buu ula jeedaa laakiin haddii baahi ay hayso uu u weydiisto waa mowduuc kale laakiin asoo shaqo ka dhiganaya shilinkan shilin ku dar qofkiiqo wax u weydiistaa fa inamaa yas'alu wuxuu weydiistay jamran dhuxul naareed dhuxul dab ah ayaad weydiisatay ogow falyastaqilla ha yaraysto ow liyastakbir ama ha badsado inbaad ha yarayso oo laba tukaan markaad kusoo jiirayso saddex shirin iyo boqol shilin iyo laba boqoloo door lagu soo sii iska soo noqotidna dhuxushin baad yaraysatay ha yaraysto ama ha badsado buu dhahay rasuulka sal alla calayi wasalam waa dhuxul naareed waxaad markaa weydiisatay rawaahu muslim wa can samurata bin jundub radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam ina almas'alata tuugsidu kadibu waa fiiqid waa diiritaan yakuddu uu ku diiraayo ku fiiqaya biha ayada alrajulu qofka wajha wejigiisa wejigiisa ayuu ku fiiqayaa ilaa an yas'ala arajulu qofku inuu weydiisto maahana sultaanan nin sultaan ah amiirkiyo nin madaxweyne iyo hay-ad weyn oo wax bixisa iyo waa mawduuc kale qofku inuu suldaan weydiisto maahana ow amase fii amrin arrin uu u weydiisto laabudda minhu laga maarmi waayey arrin laga maarmi waayey dhibaato baahi qofka qaba oo dhulka dhigtay inuu u weydiisto maahana inta kale waa fiiqitaan wejigaad ka fiiqaysaa hilibka wejigiibaad ka fiiqaysaa wixii saarnaa ina almas'alata mas'alada kadun waa fiiqitaan yakuddu biha arajul rajulka uu ku fiiqayo naagtuna waa lamida eh, wajha wejigiisa ilaa an yas'ala arajul qofku inuu weydiisto maahana sulaan qof sulaan ah maxaa loola jeedaa sulaanka sulaanka waxaa layidhi wuxuu ka dalbayaa wixii ilaahay uu waajib ahaan kuu siiyey zakadii iyo waxyaabaha baytulmaalka yaala iyo waxaagiibaad weydiisanaysaa ama wixii gacanta uu ku haayay baad weydiisanaysaa waa qofka amiirka ah waa qofka madaxweynaha ah ilaan waxa gacanta uu ku haayo ah. xoolihiisa waa xoolo dadweynuhu ay leeyihiin waa xoolo ay dadweynuhu leeyihiin kaa waxbaad ku leedahay kaa hadduu weydiista maahan amase arrin laga maarmi waayey inay markaa tahay inta kale waxay noqonaysaa fii qitaan rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix waalkadb alkhunj wanaxwuhu waa biiritaan waa fiiqid qofka uu fiiqaya wejigiisa wacan ibni mascuudi qaala qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi man asaabathu faaqa qofkay musiibo asiibto faaqa waa abaar ama dhibaata iyo baahi oo fa ansalahaa ku dega baahidiiba wuxuu ku dejiyuu u sheegtay binnaasi dadka waa baahanahayee ma waxay qabtaayee dadkiibuu ku dhexqaylinaya lam tusadda lama oogo faaqatuhu baahidiisa baahidiisa looma badaano waminay u sheegta baahidiisa fayuushiku allaahu lahu ilaahay wuxuu u soo dedejiyaa birisqin risqi caajilin ow aajil ha soo degdego ama ha soo daaro ilaa ilaa uu ku imaanaya in sha allah faaqaa qof asiibtay baahibaa asiibtay dhibaataa asiibtay dad buu kula dul degay muxuu qaban karaa waxaa dhici karta kaa aad la hadlaysa inuusan waxba haysanin inuusan waxba keri karin waxna awoodi karin haddaad bani aadam la duldegto ood ku duldejiso ood wax weydiisato la dabooli maayo ceebtaadina bannaankay baxay waa lagu ogaaday qofkiisa ilaahay u sheegta qofkiisa ilaahay la degaa qofkiisa ilaahay ku duldejiye oo dhaho ilaahayow baahidaasaa i haystaa fa yuushiku allah alla wuxuu soo u dadejinaya lahu qofkaasi birisqin wuxuu kaga baxo risqinayaa caajilin ama ha soo degdega ow amase aajilin ha dib dibdhaco haddii la doono rawaahu abu daawud watirmidi qaala xadiidun xasan yuushik bikasri shiin ay yusric waxaa soo degdegaya loola jeedaa oo dhaqsa imaana wa can tawbaan radia allaahu canhu qaal hoobaan wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi man takafal yaa ii kafaalaya war yaa ii ballan qaadaya lii aniga anlaa yas'ala annaasa shay-an inuusan qofna wax weydiisanaynin yaa ii ballanqaadayo damaan iiga noqonaya inuusan qofna wax weydiisanin ama dadka oo takafalu lahu biljanna aan janno u ballanqaadaa war yaa janno u ballanqaadaa oo ii ballan qaadaya inuusan noos waxweydiisanin faqultu waxaan idhi buu yidhi ana waa tawba aniga ayaa ku ballan qaadaya fa kaana thawbaan wuxuu ahaa axad maswasha weydiisan jiray shay ma weydiisan jirin qofna rawaahu abuu daawuud biisnaadin saxiix anagu annaga ma dhihi karnee berita dadka weydiisanayna wa can abi bishr qabisat bin almufaariq radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdee qaala wuxuu yidhi ninka qabisata taxamaltu waxaan soo xambaartay xamaalatan xambaarasho culeys baan soo qaaday buuli fa ataytu markaasaan u imid rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam as'alahu anigoo weydiisanaya fiiha culayska maxaa laga wadaa laba qof baa dagaalantay lacag bay isku haysteen qori iyo midiyaa la isku haystay waa laifdili lahaa isii waxaygu iima hayo war waa kugu dhufanaa iyo saa waad ka dhexdhexaadisa saaxibo waxaa anaa ku siinaya maskiinkan iska daabaad tiri shilinna ma haysatid shilinna ma haysatid maxaa islaax niago rabta iyo dhibaatada meesha taala inaad un wax ka qabato xamaala la yidhaahdaa xamaalo ayaa markaa la yidhaahdaa oo qofka waa wuxuu markaas soo xambaarsaday taasaa markaa loola jeedaa saasaa markaa laga wadaa xamaalan soo xambaarsaday macnaheedu waa sidaa oo waxyaabo uusan haynin dadna ay isku haysteen yuu dhabarka soo saartay rasuulkuu u yimid wuu toogsaday marka waxaysii buu dhahay arrinta waxala qaba fa qaala rasuulku wuxuu yihi aqim sug xataa ta'tiinaa ilaa aynoo timaado asadaqatu sadaqada ilaa sakada lasoo aruuriyo sadaqadii ay noo timaado sugbaale fana'muru laka biha aan kuu amarna markaa hadda wax ma yaallo baytulmaalka waa ebere marka sadaqada la keeno wax lagaa siin doonaa uma kabacdi qaala markii lisow ina almas'alata tuugsiga iyo waxweydiisiga laa taxilu uma bannaano ilaa liaxadi alaaatin saddex qofood mid ka mida maahan saddex qofood baa tuugsan kara oo dadka wax weydiisan kara allay noqon doonaan saddexdaa saddex qofood ma ahee inta ka soo hartay inay tuugsan waa ka mami kow rajul waa nin sidaadoo kale taxamala soo xambaartay xamaalata xambaarasho iyo culays fa xallat lahu waxaa u bannaan almas'alatu inuu wax weydiisto xataa yusiibahaa ilaa uu ka asiibo uu ka helo uma yumsik kadib waanuu ka istaagaa laakiin way kuu gashay maanta wax lagu soo siiyey waad ka bixisay shaqo inaad ka dhigato inaad jiro ka dhigatood furato sidii aad waxaysoo dhahdo dhib baa jira mar walbo dhib baa jiro guryo aad ku dhis halas xambaartay inuu dadkana weydiisto ilaa uu ka iska helo wixii uu soo xambaarsaday muxuu samaynaa ka bacdi uma yumsik wuu ka iskaagaya waa ka koowaad kan labaad wa nin waaye asaabatu ay asiibtay jaa'ixatun musiiba ixtaajad jirib goysay maalahu maalkiisa xoolo musxuu lahaa yaa hal mar intii musiibii aa ka timid yay baabi'isay tukaankuu ku shaqaysanayay yaa amar allaxala intuu dab kacay yuu halmar mar hulcay shil looma dhaafin kulliga ka baabi'een gaariguu ku shaqaysanayay tagsiguu hal mar gubtay meeshii ilaah dhaqaale ay ka soo gelaysabaa hal mar musiibo asiibtay waa ixtaajad ya way jirib goysay hal mar bay baabi'isay aalkiisa fa xallat ilmas'alatu mas'ala xubban asagana inuu wax weydiisan karo inuu lahu xataa intii yusiiba uu ka helo qawaaman wuxuu ku istaajiyo min cayshin nolosha ow qaala ama wuxuu yihi nabiga sidaadan min cayshin wuxuu ku toosiyo noloshiisa markaad wax weydiisato wax aad nolol ku bilowdo gaari gacan kadibna aad macmac iyo loos iyo waxyaabo aad saarsaarato kadib aad kow ka soo bilowdo cid meeshuu ka soo baxayo aad ku istaajiso waa kuu bannaan tahay way kuu bannaan tahay kadibna waad ka istaagaysaa labama haysataan meeqaa noo dhiman halbaa noo dhiman halkaasi waa keen midka haddoo kale u dhow yahay wa rajulun waa nin ninkaasoo asaabatu ay asiibtay faaqata waa faqra faqribaa casiibay maxay ku kala duwayiin kan iyo kii hore kan hore wuxuu ahaa hal mar bay jiri goyso xoolihiisa laakiin faaqa marka la leeyahay tartiib tartiib tartiib tartiib buu u faqiirayaa wuu sii baaba'ayaa dukaankii baa sii kacaya wixii baa sii dhammaanaya kaas wax la siin maayo xataa yaquula ilaa ay dhacaan alaaatun saddex nin oo min dawi lxijri caqli u saaxiib ah ama garaad oo min qowmihi qoomkiisa markaa ka mid ah ilaa saddex qofood oo qoomkiisa ka mid ahoo culimo ah akhayaar ah caqli iyo garaad iyo alla ka cabsi u saaxiib ah ilaa ay dhahaan laqad asaabat fulaanan hebel waxaa asiibtay faaqa ama dhib ama faqr waa taa macnaha ilaan kan waa loo jeedaa hal mar baa xoolihiisii baabi'een hal mar bay xoolihiisii jirid go'een hal mar bay xoolihiisii eber noqdeen ninka noocaas ah laakiin midkani tartiibka dhexmareed u yaala lama yaqaano ninkani waa in saddex nin ay markhaati u furaan oo qoonkiisa ka mid ah oo tankiisa ka mid ah oo si fiican u yaqaana ayana lagu kalsoon yahay ayagana lagu kalsoon yahay maanta inta laysku abaareeyaa inta dadka eh, markhaatiga la weydiina loo tagaa leeyahay war hayo dhaha intaan soo qaadano saddex meel meel baa idin oo heshiis baa lala galaa hadda taa ma aha waa inay ahaadaan kuwo dhawin xigid caqli u saaxiib ah diin u saaxiib ah xaalmeed u xaalnimo ah, u saaxiib ah oo min qomi qomkiisa ka mid ah inay dhahaan laqad asaabat fulaanin hebel waxaa asiibtay faaqa abaar faxala lahu mas'ala asagana mas'alihii weydiistaa u bannaan xataa yusiiba qiwaaman ilaa uu helo wuxuu ku istaajiyay min cayshin awqaana sidaadan min caysh famaa siwaahunna wixii ka soo hara saddexda oo min almisansoo suxtun waa xaaraan ya'kuluhaa uu cunayo saaxibuhaa saaxiibkii suxtan xaaraan waa xaaraan uu qofku cunayo saddex cib aan ahayn hadday intay bannaanka soo baxaan ay dhahaan hana la saacido ay dhahaan waxama la siiyo suxtu waayabuu dhahay nebiga waa xaaraan axadka uu cunaya xaaraan waa xaaraan axadka uu cunaya xaaraan rawaahu muslim xarfahaad adag buu noo fasirayaa alxanaalatu bifatxi ilxaa'i xa'da oo la kordhigaa la akhriya ee yaqacu waxaa dhacaya qitaalun dagaal wanaxwuhu iyo wax lamida bayna fariiqayn laba qola baynkooda fayusbixu insaanun qofa wuxuu ku dhexdhexaadinayaa baynahum dhexdooda calaa maalin xoolo yataxamaluhu uu soo xambaarsanayo wayaltasimuhu uuna isku laasimina isaga bixinaya calaa nafsihi nafsadiisa xamaala la yidhaahdaa waljaa'ixa alaafa waa aafad iyo musiibo tusiibu asiibta maala alinsaani insaanka maalkiisa walqiwaamu bikasri ilqaafi wa fatxihaa huwa maa yaquumu bihi waa wuxuu ku istaaga amru linsaan naxihi maagii wixii la mid ahaa waasidaadu bikasri siin siintoo la kasriya ama la hoos dhiga la akhriyaa maa yasuddu waa wax lagu daboolo xaajata lmucrisi qofka dhibaataysan daahidiisa oo yakfiihi markaa kaafisa walafayda ijid alcaql waa saddex ka oo caqli u saaxiib ah taasaa markaan loola jeeda wacan abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yihi nebiga laysa almiskiinu maskiin ma aha alladii yatuufu midka ku wareegaya cala annaasi dadka korkooda tarudda watamra walaa yuftanu aan la fahmin lahu asaga haddii la fahmi lahaa fayutasaddaqu calayhi lagu sadaqaysan lahaa walaa yaquumu aan istaagaynin fayasalu nnaas inuu dadka weydiisto muttafaqun calayh maskiinkaas ah miskiin ma ahan buu dhahay nebiga midka dadka ku wareega timir baa soo celisaa albaabkan buu istaagaya walaalayaal wuu kaalmee shiinaa la siinaa soo baxa albaabka wuu istaagayaa min allahi min rasuul baa liidir saasuu leeyahay kadib baa waxaa la siinayaa canjeero wuu soo baxaya meel kalou imaanaya waa baahanee waa xisiiya laba xaboo timira bac loogu soo ridaa ilaa ma hadli karo asaa'ir ii kaalmee waa la soo siina wuu soo baxaya kaas miskiin ma aha maskiin ma ahan buu dhahay nebiga waa iska maskiin laakiin maskiinkii diintu ammaantay ee dhabtaa ma aha kaasaa markaa loola jeedaa laysa almiskiinu alladii yatuufu cala annaas midka dadka ku wareega oo taruduhu ay celinayso markuu albaab ka istaagaba alluqmatu walluqmataan marka la soo siiyo way soo celinaysaa wuu ka soo tegaa ilaan xoogku ma laha waa inuu soo baxaa wtamratu watamrataani walaakina almiskiina laakiinse miskiinka dhab ah ee runta ah ee shaamtay sheegtay alladii wax kaafiya ma haysto haddana la fahmi maayo sheerkiisaa saacad inuu wax unaan moodaa halkaasuu socdaa dadka gobolka mid asay wax weydiisanayaanba kaasaa loola jeedaa wuu qubaysan wuu shanlaysan dhar buu qaxirana ku sheegi jira ninkeeda aad buu dhib badnaa biil ma siinaayo wax ma siinaayo cidbay la degan tahay biil ka karinaysaa maanta dhan waxay iska dhigaysaa sidii wax dhargan oo kale ilmihii gurigay ku haysaa waxay heshiiye xidafka u marinaysaa waa u qubaynaysaa dhar fiican bay u gelinaysaa afka wax kasoo hormarinaysaa baxsoo ciyaalay leedahay hooyeynkor hooyana cajiib badan bay ahaayeen maanta waxay ku leedahay saddex kun doolar ah xageegayaa saddex kun oo lagu soo tuuraa ninkii ma anaa saddex kun u qaato suuqa waa saddex kun oo doolar hoyo dhimowday waxyaabaha maanta jira iyo sida xaaladdu ahaan jirtay wax isleh ma aha wax isqaban kara ma aha hooyooyinkii hore horesay nagu soo koriyeen hooyo cajiib badan bay ahaayeen hooyooyin ayaga iyo raggoo isku dhegan maba la arki jirinba shilin lama siin jirin maanta waa laydin siiyaa ammaana laydinkama helo macnaha mar walba dagaal iyo qayla iyo muran baa taagan saa darteed ilaahi inta laga yaabo subxaana wa tacaala iimaanka ha la quuto iimaan ha lagu dadaalo waxa guryuhu ku dudumaan ay ku baaba'aan waa qarab adduun waa wax adduun waxa laysku aroosi la-ay waa qarab adduun ay sor yaala waxa dhibaatada keentay waa dan adduun wax hadda isku dagaalaya salaad la'aan wax hadda isku dagaalaya cibaada la-aan wax hadda maba jirada saa darteed bay hooyooyinkii hore maasha allah hooyooyin ahaayeen gawaariyaad wadataan dhul oo xad joogtiin taqaanaa wada muraayada ah mishiina dharka idin dhaqa mishiina dharka idin kariya mishiina idin qubeeya mishiina idin shanleeya mishiina idin waxa hadda waa laydin dhaqi la'yahay saxaggii wax ka yimaadeen marka ciriiri rafaad dhibaatada wax kastay ku jiri jireen waana la dhaqi jiray hal mar ayadoo cararta lama arkin hal mar ayadoo qaylinaysa lama arkin way eyeeyooyinkeenii ku huuqayo xataa la arki maayo ciilka dhibaatada rafaadka mashaakilka wax walba waa la taxamulayaa ilaahi subxana wa taala laga yaabo inaysan xal diineed aqoonin laga yaabo inaysan hal diina fasiri karin afar iyo toban iyo boqolka suurad gabar fasiri karta xijaabkeeda xijaabkii ilaahay jeclaa ahaa haddana sunan iyo saxiixayn ku dartay haddana wax kasta ku dartay way caytamaysaa way qayminaysaa way maseeraysaa biyo kulubay dadku shubaysaa minta muraydbaa burbay jebinaysaa ilaahay subxaana watacaala lama xasuusin karo shan qofood hadday isugu yimaadaan markay carooto lama celin karo xoogga saaran darteed lelaad shaytaan shaytaan baa dul saaran marka mashaakil fara badan baa jirta waa inaan aad iyo aad u dadaalnaa waa inaan khayrkii wanaagga ku socono waa inaan noqono ummad ilaahay agtiisa raadinaysa adduunyada ka hijroonaysa taasaa qiimo wanaag lagu gaaraa markaasuuna qofku khayr yeeshaa markaasaa ilaahay qofka iimaan siiyaa waa mar alaal markuu adduunku kula yaraado laakiin boqol haddii laysku qabsado caawa lays caayo hooyo la gaaro ayeeye la caay waa boqol dollar sababtiisa maa xaggee geystay war qeylama iga da madxigaa loo hel marka horele anaa soo qornaan kala soo soomaayo taasaa laysku dagaalaya mashaakil dhibaato rafaad tuug waxyaabo kale marka taa aad yaad ha looga feejignaado shilin xalaal ah ayaa ka fiican barako badan guriguna ku degaa malaayiin xaaraan ah rabbi subxaana wa tacaala qofka khayrkii wanaagana taasoo ku siiyaa ma u jeedaa ka maskiinka ah maliska hina yugni haddana lama fahmaayo maba la fahmaayaba dariska ayagay biyan ka soo doonanayaan xalayna ma cashaynin dariska ayagay biyana sii dhahayaan waxna ma haysato dhibaatooyinkaasoo dhan ayaa markaa jira haddii la fahmi lahaa maxaa la samayn lahaa fa yutasaddaqa calayhi waa lagu sadaqaysan lahaa lama marka meesha maxaa nooga soo baxay mataqaanaa inaan noqono indheergaradtimiin ah inay indheergarad noqdaan inay dareemaan inay jiraan dad masaakiin ah baahan waxna haysan isina ku dhaheeyo kaasaa la rabaa inaad fahamtood siiso ilahi muxuu yidhi waaladiina fii amwaalihim xaqun macluum lisaa'ili waalmaxruum saa'ilka waa ka tuugsadaa la yidhi maxruumkana waa kan laga hoojiyey aamusan waana baahan yahay waa inaad kaa ku bilowdaa waa inaad kaas ogaataa waa inaad dabagal suubisaa waa inaad deriska fiirisaa waa inaad qofka fiirisaa muxuu haystaa muxuu cunay maxay caalkiisu yahay waa shay muhiim ah ka hadlay hadlay hadlay hadlay keliya haddaad siiso kii aamusnaa dadka weydiisanayn aaway mu'minkaa la rabaa indheergarab inuu noqdo dadkaana markaa ogaado walaa yaquumu ma istaagaayo inuu hortaada yimaado wax isii ku dhahaa hayhaata inuu baahi istaaga uga dhaca uga fudud intuu isii ku dhihi lahaa marka garo adiga markaana waxsii macnahaas oo xooyada lacag lagu soo diray ah waxaa noo imaanaysaa qofka inta wax la siiyo hadiye laysaga keeno lacag loo soo diro waxaan qaada la dhaho inlow maa dhihi jiray ma rabi inuusan markaa waa casharada soo socda haddii rabbi subxaana wa tacaala baasacaab meeshaa inoo joogto wabilahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam